iyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran dhinac qofba gees harsaday gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogaliyo webi goor laysku daray lama kala garto kala mana gurmaan gunti maha habeen qof ilaa gartee idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale habeen wanaagsan waa habeen isniinay soo galayso taarikhdu waxay ku aadan tahay toddobiiy tobanka diseembar labaatan qodobada barnaamijka xogwareysa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka oo caawa deegaano hor leh ka qabsaday dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwa oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe albacdaan ku qabanay caawadanaan qabanay marka kadib dowlagaaban ee dowlagaabaan tagnay tuulada waxaasoo dhan waa wax isla hadha wada waraysi arrinkaasi ku saabsan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa ciidanka admis oo maanta si rasmi ah u baneeyay madaxtooyada soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay sidoo kale waxaa ka hadlay saraakiil taliyaha ciidanka xooga dalka soomaalida oo sheegay in kalsooni badan ay ku qabaan in ciidanka ay si rasmi ah ula wareegaan isla markaana ay xaqiijiyaan amniga madaxda qaranka qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona guddiga anshaxa ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo sheegay inay qaadayaan tillaabooyin kalena xildhibaanadii fasax la-aan u maqnaada kulamada golaha shacabka isla mar ahaantaana aysan soo wargelin guddiga qodobadaas iyo qodobo kale waxyaabihii nagu soo kordho xubintii kalamaan sidoo kale waxaad degeysan doontaan dhulka hooyaday waan jeclahay dhagashaagiisi duxiyo naftaydiyo qalbiga wa ku geeliyaqay sidii ubad anan dhalay oo kalaan dhabu jelaystay barwaqada dextaal iyo nimcada kuwan ku dhuulay suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan waa mar kaliya xog warays baeeeeeeaitaqashinka jidka walaalay ummaddu u dhexeeya kadaa qashinka ku shubays maxaa kaa galay adimaa ku hoyda walaalay miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariista nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weynna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moosba allaha ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaaye iimaan ma leedahay gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garisirtii gelingelin ka daran aynu ku horreysiin qodobka ugu horreeya barnaamijkeena barnaamijkeenna xog waraysi ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan waxa caawa ka bilaabeen qeybo kamida ah gobolka shabeellaha dhexe waxayna shabaab kala wareegeen deegaano ay horey ugu sugnaayeen iyadoona halkaasi uusan ka dhicin wax dagaal ah saraakiisha ciidanka dowladda ee dagaalkaas hogaaminaysa waxay sheegeen inay xaqiijin doonaan amniga deegaana islamar ahaantaana shacabka ay tartiib tartiib ugu soo laaban doonaan maxamed faanax kadare waxauu ka mid yahay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee hogaaminaysa dagaalkaasi waxa uuna tilmaamay inay sii wadi doonaan howlgalkooda ay ku baacsanayaan meelaha ay ku sugan yihiin shabaab sida uu sheegay aad iyo aad ay ufiicantaha degmada walaal wax dhiba kama jira ma garata mhm. haddana meel yara waa qabanay marka jawgar aad aad wax dhibaa maga taagna meesha walaal waayahay qarxayo ayaa dhacaya degmada iyo sidoo kale deegaanada ku dhow khasaare kala duwan oo ka dhalanaya qarxaydaasi maxay tahay aada isleedihiin maya waxaas waxaa cabsigelin waaye saasna ku cabsanay anaka waxaa waaye shaqada dawladda noo idmatay waa waa qabanaynaa le maya maya hal qof kuma dhaawacmin hal qofna kuma dhiman gudoomiyaha qofaan ahayn ma ku dhaawacmin dadka waxay sheegaan dadaha beenay wadaan shanaa dhimatay iyo lixaa dhaawacay waxaas wax ka jiro ma jiraan gudoomiyaha bishaa ku dhaawacmay dhaawaciisa meel fudud yahay hadda waa nabadiis eh, jira howlgal aad samayseen oo ku aadan eh, caawa iyo maanta eh, aad ku qabsateen deegaano cusub ha ha buuxi waay waxaa waaye albacdaan ku qabanay caawada anaa qabanay maqribka dib buuxi bacdo helowlagaabaan tagnay tuulada waxaasoo dhan waa wax cusub hadda wada qabano waay ilaa degmada ruurguud waay albacdoo kale hore yaa ugu sugnaa bal sawir guudadka ka sii xaalkeeda siduu ahaa marka hore cirbad shabaabaa joogay goodna shabaabaa joogay uruladaana shabaabaa joogay intaba waa ka bixin waa garta hadda waa nadiif waa laba sodol iskaysaa waay dadkii halkaasi ku noolaa ah marka aawa intuusan dhicin dagaalka shacabkii inta dagaalka socda way baxeen haddana waa nala joogaan shacabkii way labada degmooyinka la qabtay marka aad tagteen xaalkoodu waa sidee koob waxaan qabanay tuulo la yidhaaho cadcaday waan ka tagnay degmada waa ka tagn waan ka tagnay degmada runugod haddana qabanay degmada weyneed mhm. ma gasta waa garta degmadii amnigeer xaqiijinay dhinacaha ka degnay uu ka nadiifinay ookeen mhm. ka dhignay shacabkeeda soogal ma garabta marka kadibna wixii hore aan sii baxsanay cadaawada sii dhaqaaqaaliyo daba kacnay meel layidhaaho waxaan ku suganahay ceelbacad iyo udhexeysa loolagaab makasta marka qabaariidta ilaa aan ka dhamaynana oo soconayna maane kana samayno waaya hurargoodoo kale dhowr jeer ayaa la qabtay hadana shabaaba dib ugu soo laabtay maxay tahay caqabadaha keenaya in marna laga baxo marna lagu soo laabto sidii shalay ahaa jirtay maahan toonkan waxaa waaye waxayna banaankaa la imaanay shalay waxay ahayd wax oo laisla qabin hadda waa isla qabnaa ma macduusle minay tahay minay xoogga dalka tahay wax walba hadda hawa garabkaan iskashayna aan isku hayna marka togan wax naqashileelaa ma jiraan deegaanada kale aad gaarteen waa sidee nolosha sidee ahayd markii hore dadka markaad wareysateen iyo xaaladaha ay ku sugnaan jireen markii hore maya dadka waxay ku waxawaaye waxbarashadii iyo waxyaalahaas ayay tiidiyeen haddana bulshada iyo sidira la furada waa u sheegno xanaan dugsigiina akrista qur-aankiina barta wax loo diidi karo malada waa xore bay haystaan shacabka iska dalxiis waada markii hore nolol noocee ay ku sugnaayeen dadkaasi intaada idinku u tegin nolol liidatay ku sugnaayeen waayo haddii qur-aanka la diiday dab la dhigo waaye adkuw la xusi waaye awooto la xusi waaye waa nolol yaab lay ku jireen marka hadda waa waa faraxsan yihiin xoolo horay qashaan lagu mashquulo free wa wax qalqalaa ah dareemina wax qalqalaa ah dareeminaan leehay ciidanka waa ciidankiini dadka waa dadkiini dad wax nigaa la imaanaan leehay shacabka marka soo dhawaada leedahay cawfar kusoo dhawaada shacabka ciidanka inay la shaqeeyaan waa xaq waa taas taas waa taas waa kawada hadalna mugta taas waxaa waaye hoola siyaaseed waaya mugta ciidanka la shaqeeya mugrafcina qaata lama dhaqo fadhiga lagu wadaadhiga lagu wada sheega sooma taas waa howlo siyaasadeed waxawaaye iyadoo lagu sida kale looma sheego shacabka fanax kadar oo ka tirsan saraakiisha ciidanka dowladda ayuu ahaa gaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyasku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran ka tegay geed labada dhinac qofba gees qarsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala garto kala mana gurmaan gunti maha habeen qof xiraa gartee inkidiba la furo gooraan fogayn ciidanka admis ayaa maanta si rasmi ah u baneeyay madaxtooyada soomaaliya sidoo kale waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo la taliyaha dhinaca amniga qaranka waxayna dhammaantood sheegeen in ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay ku filan yihiin sugidda amniga madaxtooyada sidoo kaletaba madaxda halkaasi ku sugan waxayna sheegeen in tani ay soomaaliya u tahay guul islamar ahaantan la rajeyn doono in soomaaliya oo dhan ay si rasmiya ah amnigooda ay la wareegaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxay noo tahay maanta maalin aada runtii farxad ah inaan la wareegno amnigii qaybo ka mid ah dalka oo muddada dheeroo lix iyo sano iyo in ka badana ay hayeen ciidamada amison berigi hore haddana admis waxay noo tahay marka sharaf maanta inaan meelihii ugu muhiimsanay dalka gaar ahaan madaxtooyadii baarlamaankii iyo meelo kaleoo badan inaan la wareegno maanta aaday sharaf noogu tahay dhinaca kale waxaan rajaynaynaana inaan sida ay ragga saaxiibbada ah ay u hayeen inaan u hayno waxaan runtii uga mahad celinaynaa marka muddadii ay joogeen oo lix iyo tobanka sana ahayd dalkan wixii ay ka qabteen ayaan aad uga mahad celinaynaa rag badan oo qaali ayaa uga dhintay rag badana uga dhaawacmay waxaan leenahay raggaasna waa ilaahay caafimaad ha siikeen kii nool waxaan rabnaa marka warbaahintu inay qaybta oo ay ka qaadato ku habboon xilla wareegiddaas ciidamada e, qalabka sida ee soomaaliya ay la wareegeen e, si guud waxaa u la wareegay ciidanka xoogga iyo ciidanka boliiska iyo iyo nabad sugudu kalama socna in amniga magaalada muqdisho ayaa hadda ugu horraysa la wareegidda lala wareegay oo ay caasimaddu ay ugu horrayso e, madaxtooyada waxaan leenaha marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta guushaas weyn ee ummadda soomaaliyeed u soo hooyatay ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay inay guushaas ay ku u hambalyeeyaan ciidamada qalabka sida ee laga sugayo cadowgii bannaankana dagaal kula jira amnigii gudahana qaadanaya aad ayaad u mahadsantihiin waxaa halkan ku soo gabagaboobay munaasabad kooban oo ay ku kala wareegayeen ciidamada qaranka militariga iyo booliiska oo lagala wareegayay ciidamada atmis gaar ahaan qaybta uganda u b d f ta munaasabadaas oo munaasabad aad u qiimo badnayd ahayd maanta ku soo aaday maalin ay soomaalidu aad u sugaysay in ay dowladda soomaaliya ay ka run sheegto ka dhab sheegto inay mas-uuliyadda amniga dalka ay la wareegto si dhammaystiran goobtan lala wareegay waa dabcan eh, goob kooban laakiin waa xaruntii dalka looga talinayay ee eh, villa soomaaliya iyo baarlamaankii dalka marka muhiimaddeeda istraatiiji ayaa ay maanta u tahay eh, tusaale fiican ama dhab ah in arrinta eh, kala wareegga iyo kala guurka ciidamada atmis ay arrin dhammaystirmaysa wakhtigii loogu tala rashiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigyagigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran xag wareysaad idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya gudoomiyaha guddiga anshaxa golaha shacabka xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay xildhibaanka ka maqnaada fadhiyada baarlamaanka fasax la-aan oo uu sheegay in la qaadi doono tillaabo karin ah anshax u yaala baarlamaanka isagoo sheegin muddooyinkii u dambeeyay golaha shacabka ay ka nasteen baaqashada kooram la-aanta iyo sidoo kaleetaba arrimo la xiriira waxa waxauna sheegay in mar walba looga baahan xildhibaanada inay ilaaliyaan anshax iyo xeerka u yaala golaha shacabka markii wad horta maxaa la ihahdaa waqtiyan dambe aadaa dadaalay inaysan kooram la u baaqanin Ehm, waxay usoointaa wakti udambeeyey ka fadhiga saddexaad u dhammaanayay guddoomiyaha golaha shacabku wuxuu u qeybiyey xildhibaanada bakshado ay ku jiraan attendansigii xildhibaanadii waktigeeda ay imaanayeen kuwii soo daahay kuwii maqnaa lagu siinaya digniin lagu siinayo xeerarkaiyaga waxay qabaan xildhibaanka marka ugu horeysa in digniin la siiyo oo loo sheego o la yidhaahdo ehm, muddo intaa leegaad maqnayd ehm, muddo kooban buu u ogolyahay xeerasaadku qofka haddaanu markaasi fasax ku maqnayn muddo yaro kooban yaa loo ogolaan karaa wixii ka dambeeya waxay noqonaysaa maxaa la yihahda steps kaleeta la aado ayay noqonaysaa waxaa is leeyahay maxaa la dhahaa inuu hadda un ay ka duwanaan doonto teramkii kalfadhig saddexaad soo dhaafay waa jirta culeysyo fara badan oo kooranba xaggiis ku saabsan laakiin waxaan rajeynaynaa kalfadhigaan haddii ilaa yihahdo maadaama shaqo badan ay u taallo baarlamaanka labadiisa koloba inay kooramku aada usoo buuxsami doon waxaa ka dareemi kartaa kulamadeeda ugu dambeeyey miisaaniyadda lagu ansixinaayo namber aada u fara badan oo runtii nambaradii imaan jira ka badan baa joogay marka waxay kutusinaysaa ahmiyadda ay siinayaan ee xildhibaanadu siinayaan shuruucda muhiimka ah sidaa runtii horta way kala duwan yihiin kooramka waa kala duwan yahay kooramka caadiga ah baarlamaanka wuxuu ku furmaa fifty plus one oo xildhibaanada golaha shacabka ku furmaa kooramada qaarkood waxay u baahan yihiin two third inay ku furmaan ay u baahan yihiin sababtoo ah eh, markaas ajendaha yaalla haduu ajendaha yaalla codayn u baahan yahay ajendahaasi eh, codaynta u baahan cadadka loo baahan yahay inay joogaan yaa maxaa la yidhaahdaa laga raba eh, waxaa soo hartay xildhibaanku waa qof bini aadan ah ama wuu xanuunsan karaa dana emergency ah yuu yeelan karaa waxyaaba badan baa ku imaan karaa muddo waxaa jirta xildhibaanka loo ogol yahay in haddii arrimahaas ku yimaadaan uu soo xalisto xildhibaanku wuxuu xaq u leeyahay inuu fasax qaato haddii arrinku timaado oo la ogyahay oo isla ogyihiin maxaa la yidhaahdaa guddigiisii iyo guddoonkuba isla ogyihiin xilli ku ka maqan yahay wixii intaas ka baxsan xildhibaanku waxaa waye dee waxaa jira nidaam xeer ah oo golahu ay isku waafaqsan yihiin oo qabanaya jira oo gaarsiin kara inuu xildhibaanka laga gooyo lacagihiisa qaar laga gooyo in maxaa la yidhahda sidii ayaan dhowta dhacaysa oo kaleeto la yeeriyo oo constituencygiisa ay ogaadaan inuusan xildhibaankaasi uusan maxaa la yihahdaa imaanin iyo arrimo fara badanoo jira oo ilaa gaari karta ilaa inuu qofka xasaanadiisa ay taabato horta marka koowaad waxaan rabaa inaan ku sheego baarlamaanku labadiisa qole marka ay shaqada fushanayaan runtii waa ka duwan yihiin hay-adaha kaleeto oo oo fulinta waa ka duwan yihiin Ehm, waxyaaba fara badan waxaa jira ay xildhibaanadu mararka qaarkood ay ku cabiraan fikirkooda ku cabiraan si agresif ah oo maxaa la yidhaahdaa qaylo iyo dagaal iyo leh mararka qaarkood waxay tabanayaan inay xuquuq ay lahaayeen ay ka maqan tahay oo yacni xaq uu u lahaa inuu hadalkaas yidhaahdo uu dareemo in laga horistaago waxyaabaha keenay ka mid tahay conflictiga ehm, way timaadaa siday ogsoon tahayba in baarlamaanka ku shaqeeya kala duwanaan fikir ay ku shaqeeyaa xildhibaanada qaarna fikir aaminsanyihin qaar kalena fikir kala aaminsan way keentaa mararka qaarkood buuq way keentaa laakiin markastaba kastaba waa responsibility mas-uuliyad saaran guddoonka inuu maanaj gareeyo oo controolo wixii dee xadgudubo zaa-idoo dee maxaa la yidhaahdaa ka baxsan cabiraad fikir la cabiraayo ee xayiraad iyo iska ah maxaa la yidhaahdaa xildhibaanka waxaa xooliya digniin in la siiyo kabacdina waxaa guddoonka laga rabaa haddii ayna u arkaan inay caqabad tahay inay usoo gudbiyaan guddiga qaabilsan anshaxa qaabilsan si markaasi eh, xildhibaanka wax looga weydiiyo eh, culaysyada uu tabanayo laakiin kala arti iyo buuqa iyo waa waa nature uu ku dhisan yahay baarlamaan ku dhisan yahay eh, horta waa kala labo haddii xildhibaan ay dagaalaan laba xildhibaan dagaalaan number one horta marka hore waxay jebiyeen xeerkii iyo systemkii baarlamaanka u yaalay laakiin xuquuqda ka dhalanaysa waxay ku xiran tahay labadii xildhibaan oo ayagu maxaa la yidhahda isku xadgudbiyey haddii ay markiiba ay maxaa la yidhaahdaa ay ka heshiyaan wixii xuquuqa dhalan lahaa waxay ku dhammaanaysaa maxaa la yidhahda wixii dhexdooda laakiin systemkii baarlamentarianka ahaa ee u yaalay oon ogolayn in baarlamaanka dhexdiisa gacanka hadal uu ka dhaco waa wax meesha yaal lakin arrinta intrif maalintii ka dhacday waa run laba xildhibaan baa meeshii wax dhex mareen kabacdina xildhibaano oo baarlamaan ka tirsan golaha labadiisa kolaba ka tirsan yaa waxay si xilkaasnimo ah isugu xilqaameen inay arrintaasi xaliyaan inta aanay soo gaarinin guddigii maxaa la yidhaahdaa sharci ahaan lahaa inuu arrintaasi uu ka hadlo kabacdina mar haddii laga shaqeeyo afgarad iyo heshiis laga shaqeeyo waa ku qasbannahay in wixii kasta oo keeni kara marka ugu horeysa la abrowj gareeyo in waxa loo xaliyo si oo oo maxaa la yidhaha deganaansho ah oo xaalmastuur ah haddii noqon weyse markaas waxay noqonaysaa in si sharci loo xaliyo laakiin marnaba shuruucda golaha kuma jirto gacanka ka hadal wa la sida runtii ah sidaa hadda aad dhigtay uma dhigna waxaa jiray mooshin ay qoreen xildhibaano boqol iyo kon kaasi wuxuu ah gudoomiyaha guddiga anshaxa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan cabdismed macalin maxamuud guriguri ku duay gacangacan sugtiyo dab lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamij kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kalamaanay war ma haysiine admiisti guurtayo gaadiidki rarataye hadda waxay maraysaa garo walaalka gacal ka dhigo garoo walaalka garab ka dhigo war xaggee u guureen magooja cadday qabteen war kalamaanay lix iyo sano eh. xarunta madaxtooyada soomaaliya eh. iyo xarunta golaha shacabka eh. waxaa ilaalinaya ciidamo shisheeye madaxdeennuna iskuma aamini jirin ciidanka soomaalida laakiin maanta waxa ilaahay qadaray xarumihii madaxda soomaalida inay ka guuraan ciidankii shisheeye ciidan soomaaliyeedna la wareegaan taasina waxay tusaale u tahay madaxdu inay aamineen ciidankoodii ciidankai afrika oo amnigooda sugi jirayna maanta waa macasalaameeyeen waana u mahad celiyeen hadda ka hor yidhi gabaadsiga shisheeyaha madaxdan geeshka ku ilowday gaashaanbuurta amisom ayay garab u moodeene waa guuri doonaan kuwaad gaxashanaysaane goonadagta nimankii lahaasaa dambay gurane galad lama huraan waa kuwa ciil ku gaamuray war maanta haddii ciidanka soomaaliya amnigii madaxda la wareegeen waxaan soo xasuustay guulaysta guulaysta geeshka yagow guulaysta war kalamaanay waxaa kaloo la yidhi guga curashadiisiya waxaa geel ku sima roob marka uu oon la golongolo ninka galabca rawshee guulaha hameenkii hurdo aan gamaynoo eh. gaajo ugu qaato hadba meeshii geedala golo uga sameeyo eh. inuu ceelka geeyo gaarsiiyo mooyee gacmaha idaaliyo eh. lugaha igororiyo gocashadu la ceeb tahay dalna waxaa gabaad iyo gaashaan u noqon kara milatari ugaariya ciidan loo gardaadsho gabashada aqoonoo calankiiyo goobnimadii gobollada dalko idil ilaa ay ka geeyaan aan gadaal u soo noqone waxaan geeshkayagow guulaysta aniga waxaan laaba oon xari ku giijaaba sida argantaal qaba waxaan gocasha rimaaba galadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay abduladiin waliba ku tabtay gacmaha qabsada oo usuwada gargaaro mamah bay guntee tahay gela waraf ma lagu dayay walaal waxaan maqli jiray isoo gaadhay isoo gaadhay allah kuu gargaare anaa ii garaabe war kalamaanay maanta waa taariikh anugu waxaan dhihi lahaa eh. al-shabaab gumoobo wakaa gelinka maanta ahe eh. gardarrooyinkii eede iyo gulufyadoodiiye eh. gaadiid iyo markii loo tabcaday geeshashiyo ciidan gafuurkiyo sankaa laga tumo gowsaha jabaye amisoomna guurto wakaa geedigii baxaye gacal noqo dadkaygoo xornimo wou gudboonnahay war kalamaanay geeshi kiidan walniindhaama malee lankogeedahoosisa guhaadiyay kaweerealaari godoobyaykudubanya gowdhoofade geedla magohagalnyaa maaglankanoogay eh. walaayigeemeelidhiko hamiin gabalanka toose garab walaalna isku guulu aryaadhaha calaa kulli xaal ciidankii afrika waa guureen kuwa soomaalidana waxaan dhihi lahay nimay ku herta ah hawle haysaahe eh. eh. waa kala guurkii waa kala guurkii waa kala guurkii cabdulwadin waliba ku tabtay waxaa gablamay kii gaabiye dib u soo gurtee geedigaa ka hara geedku baxa dhiiga geesiga warbislow adiguna ah waxaad ka tagtay gobanimadu waa geed angaaliya islaan gacala kuu siine war cabdillow adiguna waxaad ka tagtay gobanimadu waa geed ninkii galin harsada eedii garabtaaley wariiskayga dhex geline gundhigiisu waa ka ninkii xilugunuuso war kalamaanay maanta sida hore loo sheegay waa taariikh ciidanka midowga afrika ama amisom ama admisna lix iyo soomaaliya la shaqaynayeen da'dii qaangaarkay hal sanoo raajiciisa ku dareen hadda ciidankii la korinayey oo qaangaaray oo xilkii la wareegay waa inay hantaan xilka ay la wareegeen askarta soomaalidana waxaan kula talinayaa bulshada aad ka soo jeedaan ood ciidanka u tihiin waa bulsho reera u kala qaybsan oo isximinaysa waxaadna ciidan ugu ahaan kartaan inaad sharciga cuskataan oo aadna ambeelihiinna iyo waxay aaminsan yihiin tixgelin marka askari nabadgelyow ehelkaagu waa sharciga iyo nidaamka iyo askariga aad ku wada shaqaynaysaan war axmed leerow askar yahay askar yahay qabiilkiiho qarannimaadu waa laba aan isqaadi karino weligood isqabaanayn aryaa tan oo kale arkay hadda waaba taanbariga afrika ku biirnaye maxay amisom u guurayaan markaan la midownay war amisooma guurtim haddii intagalateen dukuraashinkiina ooka warwalloweynay haddii amisoon idinka tagtay annaga yaa orramada naga wada goortaan isdhaho taariikhda eeg waxaan odhan lahaa eh. argagixise iyo annagoo urura baas u afduuban bay amisom timide eh. afrikadu inay ehelkeedna tahay soo lama ogaan war axmed dheero shabaab hadday ku maqli lahaayeen eh. murtad weeye bay ku dhihi lahaayeen war kalamaanay calaaya kulli xaal amisom haddii ay socdaan amasa saaxiibkii muddo badanna saacidahayee joogay sabadkeenna surumaday banneeyeen waa inaan sahal u owdnaaye dabadeed siyaasado liya dirir samaynaaye galka seefta kala baxa shabaab waa la sabadgoyne war kalamaanay allaha caafiya bashiir dheere waa xunuunsan yahay baa la yidhi hooyadii federaalka puntland aan war idinka siiyo wargooja caddaanu ka baxaynaa miyay dhaheen war waaqlow goormaad puntland qabsatay warba doorashadiiyaa dhacday aryaadahasiyaa dijanawari waa dhiman tahay oo lama gaari war bashiir hadduu joogo boowa hooyo lama xuntuu idin dhihi lahaaye saaka madaxweyne deni wuxuu ku kallahay baarlamaankii xaruntii oo dhanna ciidan uu ku wareejiyey ulfulna waa saartay baarlamaan amarkayga khilaaf ahuna ma shiri karuu yidhi horta qabo anige car qof kale ku soo dara miyuu yidhi haddii uu tanaasulay eh. wakhtigeediina doorashada inuu ku qabto uu aqbalay eh. qof iyo codkiina uu iska dhaafay eh. lixdan iyo lixdiina ha loo noqdo uu yidhi baarlamaanka raba inay keligood wakhtiga badsaasoo qalad maaha war adigu dhimo adna waa joogayaa wax la qaada kara maahan warnamiyo hata ka hora langohandhoole langohandhigabino eelkirida damay madii eelkii korsheesla surumeen kii handhogabino kan handhoolka kirida fadaay yaa faraga kadhegi kii handhoolka haayi iskala dhiyanadaada iskala dhiini yeeri war keligay tagi maaye ama aan wada joogno ama aan wada tag aragno sow gar maaha war waxaan maqli jiray haweenku aragti dheeryaaye gudoomiyaha baarlamaanka buntland ay hadda wax ka noqdeen ma aqaan sababtoo ah baarlamaan deni ka hor yimid inuusan joogi karin uusan shiri karin hadda waa iska caddahay marka dhoobadaaree tii ku dhacday ma kuwaana qaadan waaye war baarlamaanka xogu fulluku saaridii geetimirkaanu tagaynaa baawa baguraayena geetimirjomuskuseedana war jawaaratii ku dhacday waa uu kuwaana qaatay maday mursal waana ogeydeenoo iyadoo xitaa biyaha iyo korontada laga goostay uu daqadu ahaa madaxdiisa war gudoomiyaha baarlamaan amaanka sheekh aadamadoobe wax mooshin la dhaha maqli kara war mooshinkii lalahaa shiikh shariif iyo xasan cali kayre iyo cosob la wadaa shiikh aadanmadoobe ma loo gey waaye war horta anugu waxaan la yaabay madaxweynihii hore shiikh shariif iyo ra-iisul hore xasan cali kayre iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xildhibaan cosoble waxay diidan yihiin inaan la yidhi in dhammaystirka dastuurka lagu daro madaxweyne ku-xigeen marka waxaan aad ula sii yaabay cid kaloo ka hadlaysa ama warkaas wuduudda ma arkine hadda kadib beeshiinaa madaxweyne ku-xigeen kale miyaa la yidhi cabdulla waxa uu yidhi oo wagaadaadan wanaagsanayn war xuntaa shiilyaa been waadan wagaadaadan wanaagsanayn war xuntaa shiilyaa been waadan war kalamaanay war ma haysaane taliyaha ciidamada taraafikada jenaraal bishaar axmed geedi xaruntii taraafika wuxuu ka dhex dhisay xabsi war taliyaha ciidanka asluubta miyaa laga dhigay war wasaaradii cadaaladda shaqadeedii miyuu la wareegay war ma xabsigii dhexe khawaarijtii qaadi waayey war nin kastoo xabsi dhisi kara soomaaliya waa u baahan tahay war warka weligiinba waad ku soo boodaane xarunta taraafika maanta waxaa iskugu tegey taliyaha booliska iyo gudoomiyaha gobolka baraandir iyo madaxda ciidamada iyo gobolka oo dhan xataa wasiirka amniga tagaa la yidhi waxaana xarigga laga sharay xabsiga jenaraal bishaar dhisay cid ugu tagtana ma laha la yidhi oo garab ku siisay aryaadhaha jenaraal bishaaroo maha ka warramay wuxuu yidhi maxaan kuu sheegaa xabsiga waxaa loo dhisa ciddii dembi gasha ciidanka taraafikadana mar kasta waa la dacaayadeeyaa maxaan kuu sheegaa waxa lagu dacaayaday saxiixayana waxay tahay eh. laysan keen eh. maxaan kuu sheegaa sharciga baabuurka keen eh. maxaan kuu sheegaa tirismintaala keen maxaan kuu sheegaa waraaqdii kala wareejinta keen intaasna maxaan kuu sheega waa sharciga ciidanku u dhisan yahay inay ku weydiiyaan war cabdullu jenaraalku wuxuu kaloo yidhi maxaan kuu sheegaa qof aan caafimaad qabin gaari ma kaxayn karo maxaan kuu sheegaa kuwa daroogaysanoo baabuur wada haddii la arko tallaabaan ka qaadaynaa maxaan kuu sheegaa iyagoo mooto wada haddii aan aragno waa la qabanaynaa xataa buskuleeta iyo dameer ma wadi karaan maxaan maxaan kuu sheegaa wartaliyuu wuxuu kaloo yidhi maxaan kuu sheegaa sharciga haddaad u hogaansanto isku dhici mayno maxaan kuu sheegaa dalkan iyo ciidamadaanna dacayadi waxba ka qaadi mayso hadda maxaan kuu sheegaa maxaanse idiin sheegaa sharcigaa naga dhexeeye warkalmaana waxaan kuu sheegaa xabsi maanta dad loo weymaaye waxa maxkamad la soo saaray ilmo saqiir iyagoo shabaab loo wada la soo qabtay midka ugu daada weynuna waxaa la sheegay inuu afariyo toban jir ahaa inta kalena ay ka yaryar yihiin waalidiintoodna khayaano iyo xoog looga soo waday ayaga laftirkoodana maxkamadda mid mid loogu hor waraystay laakiin waxaan ku caloolxumooday eh. ilmaha da'doodu sidaa u yartahay waxaa lala maaganaa war axmedow keligaa maahane madaxdii maxkamadda ciidankaa ku caloolxumootay xeeraanaliyihii wuxuu yidhi eh. ilmahaan dugsi iyo waxbarasho aan geyno waar kalamaanay eh. dhallaankeeniyo carruurta shabaabka ku eegi mayno war horta waxaan la yaabanahay shabaab waxay dhihi jireen madaxda dowladda waxaa ilaaliya ciidan shisheeyo kufaar ah maanta amisom waa madaxtooyada iyo meelo kale ciidanka soomaaliya ilaalinaya talow hadda maxay dhihi doonaan cid baa warsanaysa war ciidanka soomaaliyada ummadda soomaaliyada dhan ay u yaqaanaan kufaar warwallo weyne markaysaa yidhaahdeen maxaa ugu oran weydeen dawlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisiduxiyo naftaydiyo qalbiga wa ku dheenyahay sidii kubad anan dhalay oo kalaan dhabu jelaystaa barwaqada dextaal iyo nimcada kuwan ku dhuulay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dhiin sidii kubadkan dhalay oo kala dhabu jelaystaan warwaqada dhextaaliyo nimcada kuwan ku dhulaay cama dunida lagunoon igu qiima dheeryaqaydhaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila deefteedu dhayihi jalleeca markudha kama dhirgaayaane kuman dunida laguloon yuguu keema dheeryaqaye dhaxanbarafaayo e. laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu deeli tiray cimila deefteed tayigi jalleeca markuda kama dhirgaayae xagga cuntada laga helaan shidaal oo dhigine dalxan subagaadhay oo karuurday lagiyo jidhka dirta xabagta laga soo koriyo midhaha dhuumaanta dhadhamiyi kuma doorsan karo dowrta dibadeede gacantada laga khilaanshayna loo dhigine dalxasu bagaadhayo karuurdayladiyo jiirka dhirta xabagta laga soo midhaqa dhuumaanta dhadhamiyey kuma doorsan karo dowrta dibadeedee dhexdiisaan ku noolahnaya jeergudnaydhiwdhallintaan waxaan barahayaa dhuminaya handhaafaleaqal barsiisa qaranka dheniga ka jira dibbadow taaga dhexdiisaan ku noolahnaya jirgunaydhiwey dallinkan waxaan barahaya dhaqamadoode dhaxalkayda iyo waan sidaniga dhammaanaymadeda sugaantaniyo dhaabadiga bagaa dhaqankayo hidaha waan jelahay u abkayndhigay waxaa laga dhexulay diintayada maaha dhalanteed ardayda iyo waasida niga dhammaanayo naqadiyo xildheeno oo tiri sugadeedaya dantada cayaartiyo igladas laysu dhiidhiibo dhexyaltaliya sheekh dhowrsaano xaqa ku dheeraysaa dabdiirkan dhulgabada iyo dheefisa dhawooy boqorkiiyo dhaclaqa loo xiriyo suuqa dhiidiga dantadacayaartii wiglada laysu dhiidhimo yaelkaliya sheekh dhawrsaanu maxaqa ku dheeraysaa dobdiiran kolgabadha iyo dheefaysada hooyo boqorkiyo dhaclaqa loo xiriyo suuqadii dhegaha markii martida suuriyadiyo dhiibistiyo deegdaa dhalashada xigtada gacan laysdhowraaya diska aqalka domaatatiga onkal lagu dhaansho duxaaba kuma duursan karo dufta markii martida suuryadiiyo biibistiyo deegda dhaxdin xidida dhalashada xigtada gacal istawdaya handiska aqalka dhomada dadkiga caunka lagu dhaansho duxaaba kuma duursan karo dhowfida badeedee waan ku noolaanayaa jeergodnaydhaliilkan waxaan badhahayaa dhaqamadoodii sharafteena wixii dhuminayaa qaandhaafaleeyaqaye qalbiga jira dhidibada u taagaa hidisa qaranka diliga ka jira diribadoo taaga dhexdiisaan ku noolahnaya jirgudnaydwegalintaan waxaan baraya dhaqamadoodii